ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد وxadiidka toddoba boqol iyo afar iyo sagaashan ayaynu maraynay waxa uu ka waramayey baabka iqطaaca dhulka iyo arrimihiisa iyo qofku sideebuu ku yeelan karaa dhulka dhulku ilaahay baa iskale sayn hore usoo tilmaamay waktiganaynu joognana mushkiladaha ku badan ee dadka haysta waxa ka mida dhulka haddii ay tahay deegaamada qabaa'ilka iyo haddii ay tahay kuwa magaalooyinka iyo kuwa beeraha iyo kuwa jagooyinka baalka dhulka la idhaahdo xaaladiisu meel xun bay maraysa adduunya iyo aakhiro labadaba dadku way ku sheegayaan nabadgelyadii bay ku sheegayaan walaaltinimadiina waa ku sheegayaan alard waxaa meesha ka soo muuqday inay dadka ku hirgashay ballantu shaydaanku hore u qaaday ee uhi wala uzayinanna lahum fi lard dhulkaan u qurxin doonaa isagoo ilaahay la hadlayaa wuxuu ilmo bani aadam kuwaa kabtood ma yeelo waa ku foognahay waxa aan u qurxin doonaa dhulka markaasaa xoolo daaqeynti waa laysku haystaa waxaa laysku haystaa maxaanku idhahdaa beerihii de wadiga arkaya xaal halku maraya alla waxaa rabshada waddankeena ka jira iyo waxaa nabadgelyada khalkhalinaya iyo waxaa dadka walaaltinimadoodii ku dhimanaysa waa maxay waa mushkilat lard naxligiisuna wuu ka duwan yahay dhulka naxliga kale iyo nacayshiyaha la isu qaado nabarada laysku dhuftaana way ka duwan yihin nabarada kale dii aada aragto dhaawacyada dadka soo gaadha kuwa beeradaya way ka duwan yihin kuwa kale qof sunaysanoo miyir qabin baa kii kale darabaya badbadaha uu ku dhuftaa way ka dheeryihiin kuwa kale lafuhu jabinaya gurin buu ku dhufanaya xabad buu ku dhufanaya toorin buu ku dhufanaya xoolii bay boqongoynayaan mindhicir kasoo ridayaan qofkuna dee hadduu akhiradiisa u waayo oo inkaan adduunye mid akhiro dhulku sidiisaba wuxuu ku wanaagsanaa sidaa uu nebigu sheegay ui seera ilaahay iyo rasuulkumaa yeelan karaa intaa lagu daayaabuu ku wanaagsanaa qofka meel dhisanaya ama meel beeranaya maal gelinaya un in la siiyo murankan adduunyada kama jiro iyo dhulka nidaamka adag leh kama jiro dhulku waa balaangaraysan yahay meeshii beeraa iyo meeshii daaraa iyo meeshii wadooyina way qorshaysan dare waxaan xusuustahay magaalada islaamabad la yidhaahdaa tegey waa caasimada baakistan magaalada saddex daloolow meel baa banaan laba daloolna wuu dhisanya waa magaalada gudaheeda marka asina war intan iska deeranee layrku ka baxay ee laamidu dhex maraysa maa waa forsuisra baa lagu leeyahy mustaqbalka dheer baa lagu talagelayaa haddii meel dhow loo baahdo in halkaasun aayar la dhiso markaad xoogaa socotaba waxaad ka banaan baad gelaysa deeran leyrkiile laamidiile biyihiile dabeedna hadhow haddii dan guud loo baahda iyo dan gaarba waa in la heli karaa meel dhow oo banaan qorshaha runtii dee iyo faa'iidada uu nidaamka ummadda u leeyahay wey nidaamka markasiga dadka dhexeeya taasi waa mid guud midda labaad in la ogaadaa muhiima ah dhulku inuu dadka ka dhaxeeyo waxa uu ka dhaxeeyaa dadkan imika jooga iyo kuwa kumayaal sanadoo iman doona intan imika oo quri inay ku kala tagta maaha waa inay ku tala galaan iyada laftigoodu mustaqbalka dadkooda soo socda inay waxaan la leeyihiin waa xaq ummadi wada leedahay wey sidaa darteed xadgudubka laga galo dhulka ama maamulka haka gala ama shaksigu waa mid aada iyo aada uga sii foolxun waxa manquulkee la qaadanayo hantida kaashkee la qaadanayo dhulku wuu ka xun yahay sidaa darteed baa waciidka iyo hadidaadda ku soo aroortay xagga daliilka ay aada u adag waayo waa wax isagu boqolaal sannadood jiraya ama waa wax maguurta-ada ah hor isbedelaya marka kii u horeeya xaaraan ku qaatay in alla inta uu dhulka alla sii kala intifaacsanayo dee dembigi isagu saaran yahay iyo ciddii ku gashay ugu bareeday dhulka imika de waynu aragnay oo dad baa iska sheegta ay u bixiyeen laan lool ismiye u bixiyeen dadkan hebel baa dhul qabsaday waa hebel kii macruufka ahaan baa lagu ohanaya isaga mar hadduu meeshaa ku dhego waa loo daaya ama kuma qadee waxun baa la qaniinsiiya marka taasi xaqiiqatan waa dhibkeeday leedahay waa biduuni ixyaain walaa iaac iyadoon lana siinin tiin sharciga iyadoo aanu waxba ka qabanin oonu noolay sheegashada uu sheeganaya waa boob cad oo hantidii ummadda u taasi waa dadweynaheena ku ibtilaysan inay dhulka ka baadi doonaan lacag aanay tacab usoo marin xaaraan bay ku tahay una xalaaloobi mayso wax alla wixii uu ka dheersamaana waa wax ummaddii uu ka boobay ama kasii shaxaad ama adjoo ka kusiiya adigana ta labaadna waxa wey dadka mas-uuliyiinta ah ee dhulka boodaya ama kuwa ku hawlan ha aadeen ama kuwo kaleba mansabkooda iyo madaxtinimadooda uga faa'iidaysanaya inay dhulka boobaan beeraa la qorsheynayaa dabeedna waxaa la odhanayaa miskiinkii laga qaaday ninkaasaa danguudha tobankii balood labaa dan guudha baa la odhanayaa labadaa danta guudah isagiioo soo taagan ayaa mid lagu wareejinaya lacagtiina laga qaadanaya kii horena waa laga qaaday wax darguud la yidhaahdana laguma bixinin horeydaa laga iibsado way socdeen soo wax jira maaha danta guude la sheego markeeda hore waxaa lagu talagalay masaajidada iyo iskuullada iyo kubadda meesha lagu ciyaaro iyo meelaha lagu nasto ee beeraha iyo goobihii caafimaadka iyo deegaankan meeshii masaari maraafiqda caamkaa lagu qaban lahaa wey macnaheedu sax bay ahayd marka saa loo eego laakiin kolka dadkii qaybiyee qorsheeye ay qaataan ee kii oo weli aan loo dhamaynin sharcigii iyagu ay kuba qaxweeyaanoo nin laga iibiyo tijaara waa waa boob cad weeye boob cad ayay noqotay waxaa qofkaa lamid ah ka ka sii iibsanaya isaguna ee odhanaya in ay ku shaahaynayeen dadkii odayaasha meesha ka ahaa ee waxwadwareeg ayaan ka iibsadayo halkaasaan wal dabeetana saasay tahay uu ka warbixinay caadiya buu haysta waad waxa weyaan eh, alayd اlmutaratibati can yadi اlkaasibi fahiya kaasiba fuqahada qaacido macruufabaa jiro baabka dhaca iyo qasabka gacanta ka farcanta gacan faasida iyana waa faasid soomaalita odhan jirahay xaraan yiri xalaala ma dhasho macnaha qof wax soo dhacay hadduu qofku kasii dhaco ama kasii iibsado ama uu sii siiyo waa xaaraanti wey marka kaa danta guud iibsanaya ka kasii iibsaday isaguna waxa uu la mid yahay isaga un waa kan moobaylka kaala soo cararay iyo kan usii fadhiye e lacagta siinayeena kanaad soo heshay ugaadhanaad soo qabatay maanta bal ho intanu daskaun dee ii sameeyo waa noocaasu waxba kuma kala duwan way kala hanti badan yihiin hadduu qofku awood leeyahay kan danta guud laga jarayo ee loo qorshaynayo meesha ee arkaya in shakhsiyaad gaar iska cunayaan ee isaguna iska khuuriya ee iska aamusa isagay qudhiisu dembiga dhan buu ka gelaya dan guud baa laga jaray wuxuu arkay hebella iska cunaya oo waxba dhaamina de isaga un la mida ah. ummadiina waxba looma gelinin wax loo geliye m inuu dhaamo weeye waxba ha i qorshayn leeda sharci baan u leeyahay waxaan ama dantiisii guud la geliyo ama iska anigana waxba ha i qorshaynn hanoo casaynayna magaalada galin raawey maxaad baleeda annagiina naga boobtay ummadiina ka boobtay macnaa inaad ku saacida ma aha qofkii xumaan iyo wax uu dhacayo ama aada u qariso waayo adigu xaq baad u leedahay in meesha la balaangareeyo la qorsheeyo la nidaamiyo wixii aad xaq u lahayd inaad cid kale uga salaatusho iyana dhibkaasay leedahay macnaha kishkio aada qariso wey waayo waxa intaasii raaca sida aynu hore usoo xusnay ee nusuustaas kusoo aroortay hore aynu usoo marnay man ah ardan man akhada shibran min alard duwiqa min samci ardina yowma alqiyaama qofka taa ka qadarkeed qaata qiyaamaha qoortaa loo gelayaa toddoba dhul intoo intii laga soo jaro ama mas-uuliyad iyo xooggeed ha ku qaato ama shaksi caadiya isagoo a khiyaamaha ku qaato waa isku mid waa macdalay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa waajiba qofka arrimaha ku howlan inuu ka soo bad keeno oo ilaahay uga soo noqdo toobadkeenkana macnihiisu tubnaa ila allah un arrinku keliya maaha tubnaa ila allah waa sax waa qowlkii laakiin waxaa la rabaa ficilka wixii aad ama shaksi ka qaaday ee dhul ahaa ama ummadda aad ka qaaday inaad u celiso waad magdhabaysa waxaad leedahay intaa iyo intaasaa igu baxday waa taa soo celiye sidaasay towbadda bani aadamku ku ansixi kartaa haddii kale mabay ansixinba towbadaada mar haddii gashigii aada ummadda ka qaadatay lagu leeyahy mushkiladda dhulka waa mid daba dheer oo ilaa xiniinyaha la ishaysto haddii aan la isla sii dayninna way isla wada go-i <clears throat> waaya waxaynu soo nidhi laba shaydaa lagu milkiyi karaayo iqdaac iyo icmaar inuu qofku meeshii camiro wax ka qabto weliba meesha wax laga qabanaya waa meesha cidlada ah laakiin meesha magaalooyinka dhexdooda ah qofku inuu iska dego un maaha waa nidaamka maraa sida labaadna iqaac bay ahayd qofkii in loo jaro meesha oo loo calaamadiyo iqaacaas oo isaga laftiisu lagu xisaabtamayo cadaalad oo ciddan iqaaca ah iyo goynta u samaynaysa qudhigeedu waa inay dariiqada cadaalada nidaamka maslaxadda sharaxa wuu ku keeni doonaayo inay waafaqsan tahay wey sidoo kale de waxaa iqaaca la ydhahda iyo sharciyeynta marka uu noqdo wax iska fawdo ah oo faasida isaga laftiisu shaksiyaddii uu lahaa iyo runimadiisiibaa lumaysa haddii dee kan iqaac loo sameeyo loo jaro oo loo sharceeyo ku kalena loo jaro ku kalena loo jaro maxaynu nidhaahnaa ma kitaaba ismasakayba ah. mise kii u horeeyaa leh mise kii u dambeeyaa leh maxaad odhan be waayo marka cumuuman cidda sharciyeynaysa laftigooda waa inaana tayadeeda iyo qiimaheeda luminin an caqabata bni waail can abiihi radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalam aqdacahu ardan bixadramowt nebigu asxaabigaa la yidhaahdo waail waxa uu u jaray dhul ku yaalla xadramowt oo yaban ah ayuu u calaamadiyey wa can ibni cumara radia allaahu canhuma ana nabiya sala allahu calayhi wasalam aqdaca wuxuu u jaray azubayr saxaabigii zubayr la odhan jiray xubra sarati farajkiisa dhabadacadiisa dhabadacada u horeeya intaa uu farajku ku gaaro u jaray fa jara alfaraj farajkiibuu eriyey xataa qaama ilaa uu istaagay fagagax buu kaga siiyey dhabadacadaa u horeysa in doora buu eriyo uu joojiyey uma ramaa shawda markaasuu sii tuuray shaabuuggii uu watayna faqaala markaa nebigu waxau ihi actuuhu fiiya xaytu balaqa sawt halka uu shaabuuggiisu gaadhay u yar farsameyn wuxuu ku yihi bal adigu faraska waa la isla yaqaanaa mar fagaxda hore iyo dhababacada hore mar waa boodaa mar socodku laba kacleeyaa marka inta aan beer ahaan kugu jiraya waxa weyaan bui intaa uu faras dhababacada u horeeya ku dhufto dabeedna markuu xawdaa hore sii daayey intaanu weli karaar qaadanin ayuu joojiye waa lala garanayaa dabeedna uu kasii gaarsiiyo intaasina ha igu darsanta maashiibuu sii tuuray shaabuuki xoogaha xataa xaytu balaqa saw sawku waa kan lala dhacayo siibuu sii tuuray ilaa halkuu gaaray rawa abu daawud wa fiihi dacfu aslu xadiidi saxiix xadiidka asalkiisa waa saxiix weeye riwaayada dacfu ha sugnaado marka saxaabigaana sidaasuu nebigu ugu sharciyey dhulkaa waxaynu halkan ka fahmaynaa aynu xadiidkan ka qaadanay ka horeba in qofka mas-uulka ahay ummadda dhul uu siin karo ciddii u arkay inuu xaq u leeyahy ama beer ka dhigaysa ama guri wax la intifaacsan karo waa ciddii camiraysa hagaajinaysa waaye waa maalkii muslimiinta oo uu qeyb ka siiye wey waxaan imaamka loogu xidhay waa hantidii ummadda hanti ay ummaddu leedahay wey oo wada leedahay markaa qofka bixin karaya waa qof mas-uula si cadaaladana u bixiyey xadiidka hore waxa uu tilmaamay ninkaa in loo jaray xadiidka labaadna in loo jaray saxaabigan kale dhulkaa xoogaa buu noqon karaa sida inta faraska weriyey ninkani oo kale waa qofka mas-uulka ahi haddii uu maslaxadu arko inuu u kordhiyo waxaynu halkan ka qaadanaynaa haddii qofku uu doonayo ummadda inuu dhulka u camiro wastacmarakum fiiha markuu u madno sheeganayo nabigaasi nicmada ilaahay uu siiye markuu sheegay war ilaahay baa dhulka idinku camiray marka hadduu doonayo qofku wax badan inuu camiro awooddeedana leeyahay dee dhulka wuu kordhin karaa qof sidaa aynu u soo marnay subayl oo kale waxaan la yidhaahdo iqdaac ama u sharciyeynta saddex siyood bay noqotaa iqdaac atamliik wa iqdaac istiqlaal wa iqdaac irfaaq oo macnaheedu yahay meel qofkan la milkisiinayo laleeyahay adaale iyo meel la leeyahay intifaacso dhulka dowladda alahe beero iyo meel irfaaq ah oo maalmo uu ku faa'iidaysanayo sida had iyo jeer dadka waddooyinka hareerahooda iyo meelaha banbanaan iyo looga kireeyo dadkan waratada ah dowladuhu uga kireeyaan waa irfaaq waa si ugu yar nafiso qof markaa qofkii xaaladaa hore mar hadduu bino gelinayo maalgelin culus gelinayo waa la siinayaa saasuu ku qaadanaya fahiya lahu isagaa milkiyayayna xalaysa soo marayn laa yuqdacu kullu fardin ila shay aladii yaqdiru calaa ixyaai qofka looma tarayo waxaanu dhisi karayn ama camiri karayn meelaanu ama dhisi karayn ama waxa uu doonayo aanu ka samayn karaynin looma dhisayo isaga waaya halkaa waxaynu ku soo aragnay siyaabaha dhulkii lagu yeelan karo siyaabahaasoo ah milkigaa macnaha wax ka qabashaalkuu qofku wax ka qabtay iyo sharcigaa uu yeeshay marka uu yeesho qofkii meeshii waxa dabagelaya wixii wax aada leedahay ka dhalan jiray oo ah inaad maxaanku idhaahdaa iibsan karto inaad cid siin karto in lagaa dhaxli karo intuba way ka dhalanayaan waxaa ka dhalanaya in sakadii ku waajibto mar haddii meeshan aad leedahay oo milkigaaga ay noqoto inta sannadood ee aada leedahay sekadiiba dee iyaduna ku biiraysa kol haday baac mushtarig oo aanad tagaha dhisanaysa aanay ahayn waayo haddii aanad lahayn oo meeshii calaamado yar yaraya waxaad ka samaysay mooye waxaad milkisan tahay aanu ahayn iyadana waxaa ka farcamaya inaanad iibsan karaynin aanad ku iibin karaynin ilamlihid baa adugu ilaa aada yeelato ima hiibin karaysid baloor ma cunaysidoo kama xajaysid cid uma hiibin karaysidoo lagaama dhexlayo waayo maad yeelan shay marka aad yeelataad ku tusaro farqigaasaa udhexeeya hebel wuu leeyihi hebel ma laha wa can rajulin min asaxaabati radia allaahu canhu qaala hazawtu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam waxa ka sii horeeya intaynan kaa ka bixin haddii meesha qof marka hore yeesho kaasun baale oo masalan waa loo sharciyeeye sharci sugan oo aan khiyaama ku jirin ee saxahoon maslaxaddii caamkahayd iyo tii khaaskahaydda la eegayo oo jihadii ay khusaynaysay si wanaagsan ugu sharciyaysay baa lagu siiyey waxna wuu ka qabto isagaa leh sharciga dambe la sameeyo iyo wixii dambe laga dhiso walaysa licirqin daalimin xaqu ataynu soo maraynay xidi daalina ama seef daalini xaq ma leh qaala wuxuu ihi saxaabigaas hazawtu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam nabigaa raacay jahaalada saxaabiga ama ibhaamkiisa haddaan magaciisa la cayino asxaabiga dhib ma laha bay nidhi lianna asaxaabata kulluhum cuduul radia allaahu canhu ilaa asxaabtu waa wada caadiliina marka can rajulin min asaxaaba sidaa weeye nin asxaabta ka mida baa inagu filan badan ilaahay baa ayaa taskiyeeyey azawtu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalama fasamictuhu yaquul waxaan maqlay nebiga oo leh annaasu shurakaau fii alaat saddex arrimood dadku way wada leeyihin fi lkala'i daaqa waalmaa'i biyaha waannaari dabka rawaahu axmed wa abu daawuud wa rijaaluhu tiqaat xadiidka ragga warinaya waa looga qaateen waalxadiidu saxiix xadiidkani waxa uu sheegayaa waxyaabaha aan la deegaamayn karin macnaha in baabkaynu ku jirnay baabkii deegaamayntu ahaa deegaan beer iyo deegaan guri iyo deegaan ceel iyo intoo dhanba marka waxyaabaha dadku ay wada leeyihiin ee danaha guud iyo masaalixda caamka ah ee aan cidi qaadan karinba halkanuu xadiidkani sheegay waa saddexda arrimood wey baahida loo qabaa fara badan daaqiyo biyaha iyo dabka waana min xayu iktisaab xagga dhaqaal ahaan waa arin saxa ah. xagga akhlaaq ahaan arrin wanaagsan weyn xagga bulsho ahaan waa arrin iyana lagu wada noolaan karo ka u horeeya waxa wey alkala alxashiish sawaun kaana radban aw yaabisan midkuu doonaya haado cusbi iyo xashiish iyo iyo waa caws iyo doog unba isla noqon markaa xoolihii daaqayay looma diidi karo ilaahay baa inoogu malno sheegto wuxuu uhi waanzala min asamaai maa faakhrajnaa bihi aswaaja min nabaatin shataa kuluu warcaw ancaamakum idinku beeraha waxaa ka soo baxa cuna xoolihiinana daajiya ummadoo dhan baa u xadiidkii saxiixaana waynu soo marnay laa ximaa ila lilaahi walirasuulih ilaahay rasuulku baa seero samaysan karaa seerahaas kol haddii aanad yeelan karayn waa taa aynu soo tilmaanay xalay aynu soo xusnay taa seerahan hawska laga odanayo meelihii xooluhu daaqayeen ee aan beer kubrad iyo mid raashintooda laga samaynin qofku inuu ootaa waa xaaraan in geedaha ka soo baxay uu iibsadaana waa xaraan labadaba labadaba macnaha waxa wey kol hadii la waa dan guud kol hadii la waa wuxu mari wada leedahay oo lacag baantaa lowr qabatay un hal qafku ma kala yala ama cawso ahaada ama kaash waa isku mid un almaa biyihii iyaguna weyn falaa yajuuzu baycuhu maa lam yaxudhu fii barkatihi aw kirbatihi aw ilaai haddaanu barkadiisa iyo weelkiisa iyo waxaa ku shubanin ma yeelanayo waama aladii lam yaxuz min maai lmaai aw maai alcuyuuni aw naqci alaabaar falaa yamliku walaa yasixu baycu biyihii markaa jiray dhulka dabiiciga qaydaradii harooyinkii jeexjeexyadii waaweynaa biyaha ku jira iska dabiiciga lama iibin karo waanzalnaa min asamaai maa faasqaynaakumuu wamaa antum lahu bikhaasiniin annagaa idin waraabinay buu lahay afara'aytum almaa aladii tashrabuun aantum anzaltumuuhu min almuz am naxnu lmunziluun annagaa biyaha soo dejinee ma idinkaa keenay mise annaga bal biyaha ka warrama macaankooda wuxuu nebigu diiday can bayci fadli ilmaa biyaha dheeraadka in la iibiyo wixii laakiin qofku meel gaara u dhig wuu iibsan karaa hadda isagaana le dhul uu nooleeyo wey inkastoo iyada laftigeeda xadiidka nahaa can bayci fadli ilmaa biyaha kaa dheeraadka ah inaad iibisa la diido marka wax muxtarama ah, xayawaan muxtaram uu baktiyayo inaad wax siiso wey ama aad ka iibiso waa marka laleeyahay diidmada wax aad leedahay baa mararka qaarkood haddaad diiddo dambi kaaga soo baynaya hadiidin laakiin ka iibi oo arimo haddii aad gaar u leeday laftigeeda oo xaalad bakti ay ku dhowdoo bixin weyda iibi annaar fa hiya min alashyaai almushaacati alcaama walaa yajuuzu baycuha wainamaa yajibu badluha limuxtaajiha iyadana dabkiina hala kala qaato waquuduhaa ml kalxaطb aw jadwatuha kalqabs aw اlاstidfaa afara'aytum الnaar alatii tuuruun aantum ansha'tum shajarataha am naxnu lmunshiuun waxyaabuu ilahay inoogu mano sheegtay biyuhu inoogu mano sheegtay oo daaqu inoogu mano sheegtay oo dabku inoogu mano sheegtay sidaasibaa markaa arimahaasina ay u yihiin waxyaabaha danta guud had iyo jeer waxaa la yidhaahda danta guudna wuu ka dembi badan yahay waxa danta gaara oo danta gaara dee qof baad kala xidhiidhi kartaa markaad dulmidayo waad odhan kartaa war hebelow iga saamax kan laakiin uu firirsan halkaas taasaynu ku dhaafnay tafiirsigeedana wuu leeyahay mushkiladda ummadduna halkaasee u badanta kolley marka la doonayo shay bukaana in la daweeyo marka hore waxa la tashxiisu daa'i qabla dawaa horta waa in cudurka la muujiyaa intaan la daaweynin oo laydhaha mushkiladda inhaysaa waa taa kow waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaa saa u sababa iyadoo dee laga run sheegaya oo cudurka haddii laabku ka been sheego dhakhtarku dawada ma helo ma helayo marka waa in si fiican horta loo tashxiisiya cudurkii marka la helo kadibna dawada dhabta ah ee daweyn karta waa in loo bayda oo ah diin iyo iimaan haddii diin iyo iimaan la waayo waxba ma dawoobaan waa in lahaa diinka ilaahayna muxuu ka qabaa ammaanana lagu eegaa lagaga run sheegaya taa haddii kale nawaadaki waxaa ka dhacay baabulwaqf waqafkiiba halkana lagu sheegayaa waqafku waxyaabaha la waqfua ayaa asal uu u yahay waxaana caqaaraadka asadka iyo maguurtada baa waxyaabaha la waqfo ah sidaa darteed ayaa halkan la isugu xigsiiyaa baabka deegaamaynta iyo baabka waqafka xabsu maaliki maalahu almuntafaca bih maca baqaa'i caynihi can itasarufaati biraqabat waa qofkoo xoolihiisa waqfa xoolihiisa meel khayrle ku xallida farahana ilaahay uga qaada sunnaha nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ku cad yahay dhiiriyeyna waqafka idaa maata bnu aadama inqaaca camaluhu ila min alaain sadaqatin jaariya sadaqa u soconaysa qofka waa waqafka way isla waafaqeen muslimiintu inuu waxaan saxaya yahay ciddii dayma jirto kol hadduu qofku wax waqfana wuu sugmayaa jaabir baa wuxuu hi lam yakun axadu min asxaabi rasuuli illaahi daa muqdiratin ilaa waqaf qof kastoo awood u lahaa asxaabtii nebigii waqaf ku samaysa ilaa kutubu ay tilmaamaan qofku hadduu afartan jir gaadho reer madiinana uu ahaa waqaf buu lahaan jiray faa'iidadiisoo aada u fara badan daraaddeed waa wax daa'ima isla markaana khayr badan uu kaaga soconayo waayo ilaahay baa waxa uu tilmaamay shayga haddii uu yahay shay hadhaya sadaqada ahi in fadligiisu sii badayo qofka qoraalkiisu u soconaya innaa naxnu nuxyi lmowta wanaktubu maa qadamuu wa aahaarahum wa kulla shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin annagaa kuwa dhintay soo noolayn doona bulaay waxaanu u qoraynaa wixii horu camalku qofku intuu noolaa sameeyey iyo raadkoodiiba raadkuu ka tegay waa waqafka wax walbana qoraal baan u samaystay buu ilahay aaniga lumayn fadliga waqafku waa kaa weeye waa mid habboonoo qofku hadduu wax doonayo inuu waqfo isagoo nool inuu waqfaa wanaagsan oonu geerida la sugin waayo markuu dhinto waxa suuragala dadkii dhaxlayay inay ku kala tagaanba meesha arbawaqafkaasi ay naga jooga nin waliba wuxuu gaar u leeyahay ayuu hadduu doonaya waqaf ka bixine sababta inoo qaydiya ayay dhahdaan dadka caruurta qofkii dhintay uu ka tegey nin waliba isaga iyo odaygii wuxuu dee u waqfaya isaga isla garane sababta wixii alaynoo qaydi hebel daad wax ku hoos gelin doona intuu isleeya iska ilaali oo qayb waqafnimo ku qaadanaya marka qofku intuu nool yahay inuu wixii laga dhexlayo tartiibiyo wixii kalena isagu leeya halkaa dhigo can abi hurayraa radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi idaa maata linsaanu inqaaca camalu inqaaca canhu camalu qofku hadduu dhinto camalkiisi u go-aa ilaa min alaain saddex mooyaane sadaqatin jaariya sadaqa soconaysa aw cilmin yuntafacu bihi ama cilmi lagu intifaacayo oo la dheefsanayo ummadda u baray aw waladin ama ubad uu dhalay inan iyo inan mid kastaba ha ahaado saalixin wanaagsan yadcuu lahu usoo duceeya qof wanaagsanuu dhalo usoo duceeya saddexdaasi waa saddex arrimood oo soconaya waaya waa meeshani waa meel camaloo laga sahay qaadanayo markaa qofku inuu ka sahay qaato wey saa aynu aayaddaba kusoo arkayn waa wixii qofku waqfayey sida masalan guryihii iyo masaajidadii iyo madaariskii iyo meelaha danta guud ee ummadda meel kasta oo ummaddu ay dheefsanayso wey oo caama ah. fadligiisa aada u badan waxa la waqfayaana wuu noqon karaa caqaaraad waxyaabaha ma guurtadaa wuxuu noqon karaa wax kaloo cayntiisu sii joogay sida kutubtii iyo maxaanku idhaahdaa masalan gaadiidu qofkii waqfay iyo alaab sharciga ah ee wanaagsan weyn ee diiniga ah ee qofku dadkii uu baray ay ummadda sii barayaan ama kutubtii uu qoray baa la dheefsanaya ama cajaladuhu duubay baa la dhegaysanaya ama kutubtii uu lacagtiisa ku soo iibiyey baa la akhrisanaya maktabad cilmiya buu sameeyey dee wuu faafiyey cilmu yuntafacu bihi shan kun oo dollar baa laga yaabaa inay samayso masaajidkan kale barhkii oo kutuba markaasuu maktabadaa sameeyey iyadana waa cilmi la intifaacsanayo laa yahdiy allahu bika rajulan waaxida khayru laka min xumri nacam walad saalix walad inan iyo inanba u noqdaa kuwaad dhashiyo kuwaad awowgii ayayna u tahayba uu noqon karaa labiyo dhadig midku doonaya ha ahaado laba shardi unbaa loo xidhay waladku mid miyir qabo waa inuu yahoon diinta kaasoo soo dabacayn dawdar weeye kaasi alhabaari hadduu diinta kaasoo soo dabacayo laakiin waynu duco kaasoo daba diraya midda labaadna waynu saalix weli saalixa waanu yii kuuna soo ducaynaya in hadduu saalix yahay oo kuuba ducayn waayo laftigeeda waxba kama faa'ido waa saalix kuu soo shaqaynaya waa in la tababaraadeed waxaa iska suuragalo qofka ilaahay uu waafajiyo inuu saddexdan arrimoodba isku dari karo inuu qofku hamigiisu caali noqdo iyo hankiisu weynaado oo wixii khayra la sheego inuu wada koobsada inuu isku dayo wey qofku cilmigan buu ka qayb qaadan karaa dadka wixii u leeyuu bari karaa diinta ilaahay faafinteeda iyo kutubta iyo qur-aanka faafintiisuu ka qayb qaadan karaa ubadkiibaa usoo ducayn karaa waqafna wuu sii samaysan karaa saddexdu way isugu hagaagi karaan qofka ilaahay waafajiyo wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu ihi asaaba cumara asaaba cumaru waa faacilkii cumar ibnu khaaab wuxuu helay radia allaahu canhu ardan bikhaybara dhul buu ka helay meesha khaybar laydhaah boqol iyo konton kilomitr meelahaasee waqooyi ka xigtaa madiina waxaa deganaan jiray nimankii yahuudda ahaa dhulkay deganaayeen waa laga faramaroojiyey kadib markii laga fadhihi waayey muslimiintii goobtaa safeeye xoreeyeyaa loo qaybiyey cumar baa qaybi ku soo hagaagtay qaaliya wuu la dhacay oo wuu jeclaystoo wuxuu doonay inuu ilaahay amaahiyu waqfo intaasay ku daba leedahay faata nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu u yimid yastamiruhu fiiha isagoo amar ka doonaya yastamiruhu amarkii bal maxaad i amri lahay dhulka wuu kala tashanaya faqaala yaa rasuula allah wuxuu ihi nebi ilaahay rasuulki ilaahayow inii asabtu ardan bikhaybara dhul baan ka helay meesha khaybar la ydhaah macnaa dhulkii aad qaybisee mujaahidiintu ay kala qaateen anigu haddaan cumar ahay qayb baan helay lam usib manaan helin maalan xoolo qab-u weligay huwa isagu anfasu ka qaalaysan cindii agtayda minhu intaa khayba xoolo ka qaalaysan oo isoo galayna ma jiraan anfas anfasu shayin aklaa shayin wey shayka u qaalisan shayga nafiiska ahayd iyo shayga anfaska waa waxa qaaligaa wey wax agtayda kaa igala cajab badan maan arag faqaala markaa nebigu waxau ihi in shita dee haddaad doonayso xabasta aslaha asalkeedaad xabaasi waxa waa la xabaasay waa maxay waa la waqfay wey ilaa waqafkii waxaad ka xidhaysaa iibkii iyo hibayntii iyo maamulkaagiiba oo waxaa la yidhahdaa waqaf alwaqfu intaqala milkuhu ila allah waqafka lahaanshihiisa ilaahay baa leh hadii la dhaa meeshaasi waa waqaf ilaahay baa le wey cidima iibin karto lama hibayn karo lama qaadan karo wixii ka soo baxa unbaa meeshii loo cayimay la gelinaya marka haddaad doonaysa asalkeeda xabaas oo waqaf ka dhig watasadaq biha sadaqaysana macnaha sadaqo kuu noqonaya waqaf buu kuu noqonaya deefta ka soo baxdana dee kolba halkaad u cayibisaa lagu bixinaya eeg waa shaygii ugu qaalisanaa waa dhaqana inaan lahaynba inagu kuwa u yar miskiinsan iyo meelaha u yar hooseeya iyo ayaa maaragtay nin baa maanta uu yar xanuunsada wuxuu igala tashanaya maxaa waqfaa dhowr shay buu soo qaado hantidiisii ka mid a ah. dabeedna wuxuu uhi kaasi wuu weyn kaasina qiimo badan buu leeyahay kuwo yaryar baan iibina iska daa <laughs> hantidiisii oo buurbuuran buu kala tirtiriyey markii dambe ui ma intaasi waanaysa rismayni qaar koobkooban baan iibin doonaa buui cumarna wuxuu ku leeyahay kii iigu qaalisanaa baan ilaahay la doonayaa bal ka war cajaaib qaala wuxu uhi fatasadaqa bihaa cumaru cumar baa waqfay radia allaahu canh go-aanku waxa weeye annahu laa yubaacu asluhaa asalkiisa lama iibinayo beerta dhirteeda beerta dhulkeeda gidaaradiiyo guryaha lama iibinayo walaa yuurasu lama dhaxlayo walaa yuuhabu lama hibayn doono shardigu waa caynkaa qofku markuu wax ka dhinto inta waqafka ah ciddii uu yidhi ka mas-uulaho unbaa ilaalinaysa waqafka haddii guryo masaajidkan waqafka loo sameeyo ama madarasad la waqfo dadkan qofka dhintay ee waqafka sameeyey uu ka tegay shaqo kuma layagu inay dee barti yaqaan noqdaan oo idhahdaan kan aabbahayaa lahaan jiray waa jaahilnimo dad badan baa waqafkii loo sameeyey masaajidada ee waalidkoodu uu u sameeyey ayuunbay iska karaysteen lacagtiisina way iska cuneen wax xaaraano waxa ay cunayaan macnaha waa qof bakhaar nin caadi leeyahay qaatoo kale oo dhacay na ilaahay baa le fatasadaqa biha fi lfuqaraa fuqaradiibuu markaa cumar ku sadaqaday iyo wa fi lqurbaa dadkii xigtadiisa ahaa iyo wa fi riqaabi qoorta xoraynteedii addoommaha xorayntoodii wa fii sabiili illaahi jihaadka in wax lagaga bixiyo wabni sabiili iyo qofka socdaalka ah iyo wadayfi martida intaasaa lagu maalgelinayaa wixii dheertee ka soo baxa hadday deertii hadday gurye tahayba beer weeye waxa ka soo baxa waxaa la gelinaya intaasoo meelood baa loo qaybinaya laa junaaxa dembi ma saarnabaa la qoray calaa man waliyahaa qofka meeshan mas-uul ka noqda ka shaqaynaya an yakula minhaa inuu ka cuno bilmacruufi si wanaagsan qofka shaqaalaha ka ah weliga waa qofka weli ka ah macnaa mas uul ka ah cidda mas-uulka ahee ka shaqaynaysa dhibaata kuma jirto inuu wax ka dheersado waa qofka soo shaqo tegaya waa qof maamulaya waa qof jabaraya inuu wax ka dheersado dhibaata kuma jirto wayucima sadiiqan saaxiibna wax ka siiyo asalkeedaba afka saaxiibkiiyo kaagu waa isku mide saaxiib la socdana inuu idhaahdo war bal fadhiisaan wax ka dhadhamine dhib male hayra mutamawilin maalan isagoon kayd ka dhiganayn hayra mutamawilin isagoon ka uruursanaynin maalan waxoola ah. qofkan mas-uulka ka ahee shaqaalaha ka ahi waqafka wuxuu la dhaqmayaa sida xoolaha agoonta loola dhaqmo macnaha in qaxwo ahoo ku filan ama dhadhaweynayso wixii baahidiisa ayuu ka qaadanaya hadduu cid wax ka siinayana waa wajba khafiifa sooryo yarya wixii la mida ah. laakiin kayd ka samaysan maayo hayra mutamawilin maalan qoraalka saasaa lagu sameeyey waqafkaa cumar baa bixiyey dheeftiisa waxaa lagu bixinayaa jihooyinka khayrka leh cidda ka shaqaynaysa waxbay ka cuni kartaa waa saas wey naadir baa laydha naadirulwaqf qofka waqafka ilaalinaya ee maamul ahaan socodsiinaya hawshiisa ee hagaajinaya haddii kale meeshu way baaba'aysaae waxbuu ka dheefsan karaa waxbuu ka cunaya waxbuu ka cunaya wuxuuna la diidayaa un inuu ku talax tago wa fii riwaayati lilbukhaari tasadaq tasadaqa biasliha asalkeedii buu sadaqayse waa dhulkii iyo dhirtii iyo waxa laa yubaacu walaa yuhab walaakin yunfaqu wuxuuna la bixin doonaa un amaruhu midhihiisu sidaasaa marka maa yuukhadu min alxadiid xadiidka waxyaabaha laga faa'idaysanayo waa la waqfi karaa waqaf maaragtay meel wanaagsan abi alxana beertii qaaliga ahaydee masaajidka nabiga ka agdhawayde waa kii waqf beer aada u weyn oo u jeclaa masaajidka agdhaway adaan kugu wareejiyey bu mae dadka qaraabada abana qaraabadaada iyo xigtadaada ku meeleen waqaf haddii la idhaahdo laa yubaacu asla waxay sheegaysaa cidiba kuma tasarufi karo lama dhaqdhaqaatinayo ilaa waqafuu taagan yahay waxaa halkaa aynu ka faa'idaysanay waxa la waqfaa wixii soo kala harhaya hadduu qofku idhaahdo roodhidan iyo bariiskanaan waqfay waqaf lama idhaahdo waa sadaqo waa wax hal mar la dirayo o la cunayo wax soo kala harhaya wey waqaf fuqarada waxay ka turjumaysaa ereygaas meesha wax lagu waqfayaa inay tahay meel khayr leh ama shaksi ama dad kooban ama jiha khayr leh waa madaaris waxa weeyaan shaaric iyo wado la furayo waxa weye ceel biyo ah waxa weeye masjid waxa weye jihaad meelahaasa wax lagu waqfaya laakiin inuu idhaahdo meelaha mukhbaaradaha iyo kaniisadii halka laga tumanayo tiyaataradiiyo waxaa nin waalana xoolaha laga xidho mudan weeye jiha khayrla baa la rabaa an yakula bilmacruuf qofku isagaa fatwada isweydiinaya si macruufa inuu uga cuno waxaan ma macruufba mise maaha sidaaba garan karaba sadaqadan inay sadaqooyin kale kasii fadli badantahy baad arki lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun jawaabtay asxaabtu ka bixiyeen bay axaadiistu sharxaysa walaa tayamamu lkhabiis walaa tayamamu lkhabiisa minhu tunfiquuna walastum biaakibiin ilaa an tuqmiduu fiih waxaad halkaa ka faa'idaysanaysaa qof walaalkaahi adigoo qof culimoa ama caqli leh ama aqoonyahana hadduu istishaare ku weydiiyo ama kula tashado inaad sida ugu wanaagsan u tilmaamto ha xaasidin hana lugoynin qofkan ee sidii adugu aad tallaabadaad qaadi lahayd u sheeg oo sida ugu fiican u tilmaamay saa uu nabiguba asxaabigan u tilmaamay dadka cilmiga leh iyo dadka ahlu iyo dadka khibradda leh wixii marka aad doonayso tallaabo wanaagsan inaad qaada cidda wanaag ku keeni karto ayaa lala tashadaa washaawirhum fi lamri waamrhum shuuraa baynahum sidaa maaragtay nebiga asxaabtu ay ula tashanayeen waxaa halkan laga fahmayaa waqafkii in shardi loo xidi karo sidan cumarba waqafkiisa shuruudda ugu sameeyey laakiin shardigu waa inaanu shardi baatil ahayn ee shardi saxa waa inuu yahay taana culimada qiimaynaysa shardigu inuu sax yahay iyo in kale hadduu shardigu shardi baatila yahay waa laga gudbayaa sidii dardaarankaba aynu ku soo maraynay qofku hadduu isagoo sii dhimanaya dardaarankiisii dembi ku dhex daro dee aayadda ilaahay waxa uhi faman khaafa min muusin janasan aw isman faasbaxa baynahum falaa isma calayh qofka qof dardaarmaya dembi ka maqla ee dadkii uu sheegi lahaa fariinta ka qariya ama u hagaasiye u toofiye sida sharciga dhib male waxa uu qarin marka qofku haddii uu khalad ku dhex galo waqafkii waa loo sixi waaya jihooyinkii khayrka lahaa in badanoo kamida buu xadiidku tiriyey meelaha lagu bixinayo sida aad ka arkayso de ah, waxa weeyaan waa fuqaradii waa dadkii qaraabada ahaa oo caruurtaadii iyo kuwaadu awow tahay iyo way ku jiri karaan kuwaad wax ku waqfaysa jihaadkii baa markaa isaguna ku jiri kara oo dee howlgalkii markaa la howlgelaya iyo tii kale la xidhiidhay dacwadda iyo cilmiga iyo qoraalka kutubta iyo ducaadda iyo waxaasoo kaleu noqon karaa ibnu sabiilku waa dadkii musaafiriinta martidii waa dad badanoo magaaladu weyweydaanasoo u baahan in la waaya waqaf lama idhaahdo haddii aad wax bixiso neeftiisu adiga ay kugu soo noqonayso gurigaa waa waqfibaad leedahay ama madaariskaasaan waqfi kiradoodii waxaa ka soo baxan adaa qaataba taasi waqaf lama idhaahdo wax hagaagsan taasi maha la idhaahdo waaya waqafka ma la iibin karaa waa masale muhiima ah. abu xaniifa wuxuu arkayaa waqafka in la iibin karo lagu noqon karo laakiin halkaa waxaa ku radiyey sheekha saaxiibkii abu yuusuf muxamed abu yuusuf abu xaniifa abu xaniife laba arday oo uu lahaa bay ahaayeen abu yuusuf iyo maxamed labadaa arday niman aqoonta aan wax badan ka dhicin bay ahaayeen sidaa darteed baa markuu masalo qorayo ugu dambaynta iyagu kala tashan jiray go-aan guddi bay ku qori jireen madhabtaas saa darteed ba abu xaniifa hadduu meel maro labada sheeka kalena meel maraan waxaa la idhahdaa qaala abu xaniifata kada laakina saaxibayhi khaalafa laakina saaxibahu khalafa labadiisii saaxiibbaa laakiin khilaafay go-aankaasi muu xidhmin weyn marka abu yuusuf ba hawada u diray oo waxau ihi abu xaniife hadduu gaari lahaa xadiidkan cumar uu qabsan lahaa waan ka xumahay inaanu gaarin baan filaya saaxiibkii ninkaasi aamusiyey waqafkii marka lama iibin karo laguma noqon karo waa masalo ijmaaca ah. culimada inta kale isla waafaqday waa ko lama iibin karabaa timid waqafkii aimada waa ku qaybsan yihiin masalada haddii waqafkii maslaxad daraaddeed loo iibinayo ama meeshii la waqfay ayaa wixii lala doonay ku shaqayn weyday madarisad baa loogu talagalo kuma shaqaynayso masaajid baa loogu talagalo ma shaqaynayo marka ma la iibin karaa aimo badane waxay ku tegayaan ha haddii maslaxaddu aan cidi danaysanaynin waqafka loo danaynayo oo meel fiican loo bedelayo masaajidkii waa la iidin karaa meel kalea laga dhisi karaa madarisadii waa la iidinaya meel kalea laga dhisi karaa masaajidkii madrasad baa loo bedeli karaa wadahaba axmed ilaa qowli wasط wahuwa anahu laa yajuuzu baychu wala listibdaalu bihi ilaa an tatacadala manaaficuhu haddii uu manfacadiisiiba ay socon weyo fayajuusu baycuhu wastibdaalu bikayrihi wax kalaa lagu bedeli karaa ilan dadkii ilaahay way iska warhayaane ilaahay arrimihiisii baa loo danaynaya cumar bin khaaab radia allaahu canhu sacdu bnu abi waqaas oo kuufo ka madaxo bana ka ah oo cumar hoos imanayuu qoraal u sameeyey waxa uu ihi unqul ilmasjid aladii bitamaariin wjcal bayt almaali fii qiblat masjid fainahu lan yazaala fi masjidi musala war masaajidka ku dhex yaalla halka timirlayaasha ee nimankaas dhexdooda ku yaalla ka raro meel herlaayo geeyo ka macnaha bedel buu leeyahay waqtigiisii way dhacday bala ficlan way jirtaa way jirtaa masaajidada qaarkood baa dee xabaalo ku dhex samaysanoo dadkiina xabaalaha uga tago cidiba ku tukan weyn marka in masaajidkii dee wax kale loo dhigo meel nadiifo hagaagsanoo ah, miyii qabto oo dadka ilaahay tegi karo laga dhigta wey masaajidkiina markaa de waa la intifaacsan karaayo wax kalaa loo bedeli karaa waa tusaala wy ama meel suuqoon la geli karayn ama meel kudaafadaba ku dhacay masaajidka masaladaasi way banaynayaan culimo badan idaa naqasa almawquufu aw qalat manaaficuhu wa kaana kayruhu aslaxa minhu waanfaca lilmawquufi calayhi fafiihi can axmed riwaayataani ah, saasaa marka waqafkii waa kaa baabkiisa وعن أبي هريرة رضي الله عنه qاaل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم cمرa عlى الصدقة cmar buu nebigu diray calى الصadqati buu u diray seke inuu soo ururiyo alxadiiثa waa mafcuul ficilkii uu go-an yahay iyo faacilka alxadiiثa akmil اxadiiثa xadiidka sii wade uu dheeraaye wa fiihi buu ku uri waan soo yaro gaagaabiye waxa ku jiray xadiidka laba nin bay ka caween labadiibuu nebigu ka qanciyey wuxuu ihi faammaa khaalid ninka khaalid la idhaahda ka cabateen faqad ixtabasa waxa uu waqfay adraacahu qalabkii dagaalka laga gashanayay qalabkiisii iyo wa actaadahu wixii markaa uu diyaarsadee dagaalka lagu geli lahaa fii sabiili illaahi jihaadku ku waqfay muttafaqun calayh ixtabas wuxuu waqfay adraacahu adaraacdu waa wixii markaa diracyadii qamiisyadii dagaalka actaaduna waxa weeyaan hubkii lagu dagaalamayay war waxallo wuxuu hayeyba fii sabiililahi buu ninkaasi u marka maxalushaahidkeenu waa maxay asxaabtii waqaftay wixii ahayeen iyo ayuu khaarij ka mid ahaa waxyaabaha u waqfayna may ahayn dhisme alaabbaadahay nebigu cumar wuxuu u diray meeladlayo sikada kasoo ururi bu ragga joogay khaalid iyo ibnujamiil nin ladhahaa kamid mid ahaa labadaasaas cumar baa cabasho soo gudbiyey markuu nabiga kusoo noqday wuxuu ihi khaalidna wuu ii diiday sekadii ibnujamiilna wuu ii diiday waar kale saar buu i labada isku mid maahe ninkan la yidhaahdo khaalid anaa ku ogo waxba seke laguma leh ila nebigu calayhi isalaatu wasalam asxaabtiisa u ka warayaa leanna wixii uu hayeyba qalabkii dagaalka laga gashanayey iyo wixii lagu dagaalamayeyba dee waqaf baa buu bixiyey waqafna waa wax ilaahay leeya wax ilaahay leeya seke lagama bixiyo ninkaa gartiisa anaa u laqimay oo akriyay waaba ibnu jamiil falaysa lahu min alcudri ilaa anahu kaana faqiiran faaqnaahu allah kaa ibnu jamiil la yidhahdo soo maaragti guud nabigu calayhi salaatu wasalaam isaga cudurdaar ma leh markiisii horuu faqiir ahaa ilaahay baa qani ka dhigayoo ilaahay unbuu kasii jeestay kaas isagu qani buu ahaa waxaa faqiir ilaahay baa qani ka dhigay taasi wuu mahadnaqi waaya isagu labada isku kiisa ka dhigi buui xadiidka waxaynu ka faa'idaysanay mas-uuliyiinta inuu daran karo qofka madaxda ah ee aaminkaa in cabasho lasoo gudbin karo oo aanay ahayn xan iyo ceebayn toora xan iyo ceebayn dhibna maahae qofka maxkamad marka la taagan yahay waa sidii hindo o abi sufyaan ka cabanayso ole ninkan odayga waa bakay nimankani waa maanici sakaa sakadii bay diideen marka arrinku maxkamad iyo maaha waxa xun qofka ku mahadbaqi waaya nicmada ilaah sida ninkaa ku sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa muuqanaya meesha wax lagu waqfayaa inay tahay meel khayr leh sida khaalifii sabiil ilaahi ugu waqfo waxaa muuqanaya waxaa meesha wax lagu waqfaya inay tahay jiho mucayana jiho mucayana waan iska waqfay un maaha laakiin meherlaayaan ku waqfaybaa la doonaya waxa aynu ka faaidaysanayna waxaa la waqfayaa shardi maaha inuu maguurto noqdo ee wax la qaadqaadi karayo sida dee qalabkan dagaalka oo kale iyo duruucda la gashanayo kutubtii ayaa waqaf noqon karoo xadiidka saxiixa faa'iideynaya waa koow nebigu uu ku handaliyey khaalid waana ka dhiciyey ciddii ka cabad leanno ajri weyn buu geystay aljihaad algarad minhu nashru dacwa wa iclaau kalimati illaah wax kastoo diinta ilaahay lagu koryeelayo jihaadka ayaa soo geli karaya baabu alhibati waalcumra waruqba halkanna waxaa lagu sheegayaa intanoo bal hadda isku lifaaqan alhibau walcumra wاruqba baalkii waxbixinta waxaan o dhami waa axkaam iyo nidaam sharciga oo mid walba ay tahay in sidiisa loo raaco waa sadaqo hadiya hiba waqaf wasiya cumra ruqba kullu dalik waxay isugu biyo shubanayaan sadaqo laakiin mulaabasaad bay kale meelo gaaray kala dhacayaan waxaa kala duwan waktiga iyo meesha ayaa kala duwan ah. markaas waa wuxuu qofkii bixiyeyo laakiin si uun midba wax ku lifaaqan yihiin marka axkaam gaarana way kala yeeshaan oo meelay ku kala duwan yihiin saa darteed baa ayaa halkan lagu kala duway wasiyo waynu soo aragnay wasiya waa sadaqo uu qofkii bixiyey waa tabarucun fii marad ilmowt baa la sadaqo dhacday goorma xanuunkii uu qofku ku dhinteenu ka kicin sadaqada uu bixiya wasiyaa la axkaam gaaray leedahay oo dhaxlayaashu aanay qaadan karin oo sidaas oo xoolihiisa aana wada waqfka saas oo kale saas axkaam gaaray leedahay halkeedaynu soo marnay waqaf waynu soo marnay isagana soo qaadanay waa shaygii oo meel lagu cayimo si aan la iibin karin asalkiisa neeftun la isticmaalayo hiba iyo hadiya iyo sadaqa waxoo dham oo wada sadaqo laakiin hibada iyo hadiyadda iyaduna waa ixtiraam baa la socda iyo tawadud qof kalgacal raadinaya oo qofkan aad jacayl iyo ka doonayso walaaltinimo dheeraada oo khaasoo idinka dhaxaysa iyada oo ay kusii kala duwan yihiin hadiyaduna waxay noqon kartaa wax kooban hibaduna wax weyn oo sida waqafkiiyo caqaaraadka raaci kara hadiyaddu in yaroo noqon kartaa iyo furuus yar iyo raashin yar halka hibadu dee ay noqonayso wax weyn miisaan leh baabkii waqafka udhigmaya alcumra waruqba intaynaan gelin iyagana inaad ogaato wey waa laba qaybood oo hadiyadda ka ah. a laba qaybood oo hadiyadda ka mid ah, oo magacoodu sidan u dhacay wey alcumra min alcumri baa laga keenay cimrigii baa laga keenay qof baad leedahay shaygan waxaan ku siiyey intaad noosha inta cimrigaagu jiro ayaan ku siiyey baad leedahay maalintuu dhinto aada salaam way kaa soo wareegeysa aba waxaad leedahay waan ku siiyey intaad noosha dabadaana waxaan siiyey he hebel ama waan ku siiyey intaad noosha dabadaana caruurtaada dhaxlaya kaasina waa kaasoo cimrigiisa lala sugay lagu xidhay aruqba iyadu dhinaca ay ka socotaa waa min almuraaqabati raqabada maaha ee waa min almuraaqaba waxaa tii waxaan isaga ah labadeenna waxaa intifaacsanaya kolba kii dambeeya intaad nooshahay adaan ku siiyey haddaan kaa dambeeyana anaada saasa iyaduna bay noqotay haddii aad hortay dhimato waa ii soo noqonaysa haddaan hortaa dhintana adiga ale kolba keena dambeeya ale waa kii horunba iskeena agdhow kolba keena dambeeya marka midibaka kalau eegaya <laughs> waa laisu kuurinaya <laughs> min waayo wuxuu kuleeyahay waa ma'kuudu min almuraaqabati muraaqabadu waa eegidda iyo koritaanka iyo ukuurgalka ayaa muraaqabo la idhaahdaa marka midibaka kaleu u fiirsanaya bal inuu ka hor dhintay geeridiisu dhegaysanaya marka hadduu maqlo hebel baa dhintay isagaa usoo xaadanaya waaya waaba isla wada hibown hadduu qofku idhaahdo shaygaa isagaa waynu ku arki doonaa xadiidke sida la ysku raac u badan yihiin culimadu waxa weeye axaadiista badankoodana aynu ku arkayno hadduu qofku idhaahdo waxaa waan ku siiyey wuu siiyey kuma noqonayo hadduu yidhaahdo inta aada nooshahay baan ku siiyey markuu dhintana kusoo noqon mayse ninkaa kale caruurtiisii raacay kan kalena kolba keena hor dhinta ayaa le haddii uu yidhi iyaduna waa hibo oo way soconaysaa un oo kaawusiyuun baale saddexduba waa isla hibo halkaa maray baabkeeda kaa hawl yaraatee hibaduna waa noocyo hibada iyo dardaaranki dee waa kala duwan axkaam bay kala leeyihin iyaguna hibadu mar waxaa la yidhahdaa hiba mudlaqa oo waata qofaad walaaltinimo iyo kalgacal ka dhexaysa aada siisay wey midna waata ajri un ilaahay aada kaga doonayso oo waa sadaqa midna waa catiya oo waa isagu waa sidau u qaybiye waa dardaa wasiyada si la odhan jira weeye oo dhinac iskaga midi midna waa hibatu dayn baa la idhaha oo waa taa qofka daynta ka saamax midna waa hibatu thawaab ayaa la idhaahdaa hibatu thawaab waa aan kaga badinaya tidhaahda hooya soomaalidu hebel waxaan waxaa u siinaya waan kaga soo jaraya iyo bakhaylka waa loo bilaabaa iyo hibadku sawaab wey waxbaad siinaysaa waxaad doonaysaa inuu ku jawaabo oo ha kuu dhiibaad leeda adiguna arbal intan sii qaa sarkii aadna waad igu soo noqonay macnaheedu adna ii keen waa nooc iibka qaybaha iibkay gelaysaa taas ajriga laga helaya waa in wax ku siiyo hadduu ku siin waayana xamali halkoodaynu ugu tegi laakiin si aad tarjamadu kaaga furfuranto oo aada ula qabsato wa can inucmaan ibni bashiir macnaha baabkan iyo fadliga uu leeyana axaadiisaynu kudhex arki doonaaye waxa aada u qiimo badan weyn axaadiista dhexdeedaynu ku arki doonaa fadliga uu baabku leeyahy iyo axkaamtiisa iyo qaybihiisa can inucmaan ibni bashiir radia allahu canhu ana abaahu aabbihi macnaha nucmaan aabbihi oo ah bashiir ibnu sacdin alansaari alkhasraji bashiir ibnu sacd wey ataa bihi wuu u keenay bashiir buu u keenay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam inankanuu u keenay nebiga faqaala wuxuu uhi inii naxaltu ibnii haadaa inankaygan waxaan siiyey nucmaan hulaaman kaana lii addoon aan lahaa inankaygan nucmaan soo ma arkaysid nebi allow waxaan siiyey addoonan lahaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ihi akulla waladik oo ubadkaaga dhammaantood naxaltahum miyaad siisay mila haadaa kanoo kale caruurtaada dhammaantood miyaad siisay intanaad nucmahan siisay in la eg faqaala laa maya kuwa kale umaan jawaabin alla waxaan siiye male faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ihi faarjichu haddaba celi addoonka waxba ha siinine celi adoonka wa lafdin erey kale wuxuu ahaa macnaha lafdi kale si kale kusoo aroro xadiid faindalaqa abi aabbahaybaa ii kaxeeyey buu nucmaan baa odhanaya ila nabiyi buu ii kaxeeyey liyushhidahu si uu markaa markhaati uga dhigo calaa sadaqati sadaqadu isiiyey fa markaa nebigu wuxuu yidhi afacalta haadaa sadaqadan oo kale miyaad ku samaysood siisay biwaladika kullihim ubadkaaga dhammaantood biwaladika kulihi mufradu mudaafun limacrifatin yacumu bay dhaha culimada naxwada liwaladik ilmahaaga maaha laakiin liwaladik ubadkaaga wey mar haddii macrifo loo idaafeeye mufradka caan buu noolaa waxa weeye biwaladika kullihim caruurta kullihim baa dee ku muujinaysa caruurtaadoo dhan mid walba addoon miyaad siisay qaala laa kanun baa siiyey qaala markaa wuxu uhi ittaqu llah war ilaahay ka cabsada wacfiruu bayna awlaadikum caruurtiina u cadaalad sameeya farajaca abi aabbahay wuu iska noqdayoo faradda tilka sadaqa sadaqadaa wuu celiyey oo may socon may hirgelin wa fii riwaayati limuslimi qaala riwaayada kale muslim iyaduna si kaleo siyaado kale wadaayo waa tan wuxuu nabigu ku yidhi faashhid war waxaad markhaati uga dhigtaa calaa haadaa waxbixintan khayrii cidaan aniga ahayn anigu niyo markhaati kama noqonaya tane cid kale markhaati uga dhig uma qaala markaa wuxuu yidhi macnaa waa dulmi weeye markhaati kama noqonay nebigu wuxuu yihi ayasuruka miyay kaa farxinaysaa niyow an yakuunuu laka inay noqdaan caruurtu fi lbiri samaha sawaa kuwa kuu siman sow kuma farxay sidoo ma jeclaysanaysid caruurtaadu xagga samafalka inay kuu sinaadaan kani kuu samafala kani kuu samafala kani kuu samafalay ku wada wanaagsanaadaan sow sidaa ma jeclid qaala wuxuu hi bala ha qaala wuxuu ihi fala haddana sidan ha yeelin idan kol haddaad sidaa jecesha labada salaaduna jumlooyin jumlay ka joogtaa idanna jumlay ka joogtaa fala ay falaa tafcal haada sidaa ha samaynin kala godbinta ah ee midaad gaarka waxu siisay idan idaa tuxibu dalik idaa tuxibu an yakunuu sawaan fi lbiri lak samafalka kol haddii aad jecesha inay ku wada samafalaan oo samafalka aanad kanoo keliya ka doonayn dee aadna kanoo keliya ha u samafali u wada samafala samafal ka wada heshii xadiidkaas markaa wuxuu tilmaamay hibaynta caruurta qaarkood wax loo hibeeyo ama xudulxil ha la yidhaahdo ama bahalihii kale yaryarka ahaa ee dadku ay sheegi jireen inaan waxba ka ansaxayn waxyaabaha tusinaya aanay soconayn waxaa ka mida farada tilka sadaqa wuu celiyey faarjichu dib u celi cid aniga ahayn la doono aniga dulmi hayla soo doonanin caruurta inaniyo hablo waa in laga simaa wixii la bixinayo xaaladaha loo kala barin karana waynu arki doonaa sharuxa inoo dambeya insha allah subxana wa tacala